رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد آه سورة آل عمران suuraddii saddexaad bilowgeedii weeye waxa aynu hore u soo maraynay suuratulbaqara bilowgeedii axaadiid dhowrahoo saxiixoo tilmaamaysay suuratu lbaqara iyo suuratu aalicimraanba fadli gaara inay leeyihiin waxaa ka mid ahaa xadiidkii uu warinayay abi umaama wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam iqra'uu lqur'aana fainahu shaaficun liahlihi yowma alqiyaama qur-aanka ehelkiisii buu shafaaco qaadaya qur-aanku cidda ehelka ah ee qur-aanka ku noole la nool ifka iqra'u zahraaweyn labada bilicda leh ee bidhaanta dheer akhriya albaqara wa aal cimraan maalinta qiyaamaha waxay imanayaan iyagoo la moodo daruuro waaweyn iyo heegooyin sidaa u soo soconaya hardafaya waxaa kaloo xadiidka kalena wahaa yu'taa bilqur'aani yowma alqiyaamati wa ahli maalinka qiyaamaha waxaa la keenaya qur'aanka iyo ehelkiisi ehel dee waa fasiray xadiidku aladiina kaanuu yacmaluuna bihi waa kuwii ku camalfalayay rumayn iyo barasho keliya laguma daynine waa kuwii ku camalfalayay qur'aanka taqdumuhum suuratu lbaqarati waaali cumraan waxaana horkacayo hogaaminaya suurat lbaqara iyo alcumraan suuraddu dhowr iyo siddeetanka aayadooda u horeeya waxa ay ku soo degeen wafdi kristan ahaa oo nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam sannadii sagaalaad oo reer najraan la odhan jiray oo ka soo dhaadhacay xagga iyo yaman toddobaataneeyay ahaayeen dhowr iyo toban nin baa u ahaa guddoomiyayaashoodii iyo asaaqifadoodii kuwii macnaha wadaadada u ahaa baa horkacaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam <coughs> dood bay la yeesheen way la doodeen waxay kala doodayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo jiritaankiisa ama sidii khaldanayd ay u aaminsanaayeen kiristanku weeye doodooda markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam maadaam xujadii hayuu ishubo waa kii dooda dheer la dhigtay waxa ay lahaayeen wuxuu waba ka warrama maxaa idiin ilaaha yaa idiin ilaah waxay idhaahdeen dee waxa noo ilaaha ama ciise ka warrama baa hadalka hore ahaa waxay idhahdeen ciise saddex iyagiibaa isa si khilaafa qaar waxay idhahdeen ciise waa ibnullah ina ilaahay subxaana allah sababtoa ah dee cid dhashay ma jirto qaarkoodna waxay idhaahdeen isagaaba ilaahaya ah. leannahu kaana yuxyi lmowta cidda dhimatay buu noolan jiray qaar kalena waxay idhaahdeen maya isaga iyo ilaahay ilaahnimadaas saddex ka koobanoo isagu waa qayb ka mid a ah markuu ilaahay hadlayo facalna iyo kada iyo saasaanu yeelnay buu dhahdaa marka cidda isku jamcinaya waa ciise bay idhahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii la doodaye lahaa waxaan idin su-aalay inanka iyo aabbihiiso inay is-shabahaan maaha miyay isshabahaan ciise iyo ilaahay ciise waxa weeyaan qof bani aadama oo oh, dhimanaya wallahu xayun laa yamuut ilaahayna ma dhimanayo soo wax jira maahabayda ciise ooy hooyaa uur ku qaaday jaqsiisay oo nuujisay oo dee ilmo la dhalay buu ahaa wa allah ilaahay sidaa maaha aha ilaahay wax walba wuu ogyahay ciise wax walba miyuu ogyahay mid walba way ka jawaabeenoo maya bay markii doodii ay ku soo ururtay waxay idhaahdeen waxaan kuu sheegi lahay adna taada iska haysa adnana taayada jacburkeeda ha noo ahaatee wey qoftulkeeda ha noo ahaatay iyo waxaan la afgaranayna meelaanu kaga tagna mahayne halkaasaan u daysanaynaan iska wadbay dheh sidaasuu markaa <clears throat> rasuulku sala allahu calayh wasallam xujada ugu ogay doodaa dheerna uu la yeeshay aayaadkan hore kadibba qisada bilaabmaysa waxa weeye ciise iyo maryam iyo taariikhdii ciise oo xeel dheer halkii maaragtay bilowgiisii in laga soo qaado oo awood wixii uu lahaayo tafaasiishii oo dhan sida wanaagsan ee ay u aaminayaan dadka muslimiinta ah ciise in la doonayo ummadaha kale ka murmayaana inay u aaminaan ciise markaa taasaa keentay doodaa faraha badan waxaa kaloo timid iyaduna aynu arki doonaa fashalkooda in laga waramayo oo afkaarta iyo aragtiyaha kiristanka oo waxa ay qabaan ahlul kitaabka si kale haddaynu u dhigno suuratulbaqara qaybteeda hore hadday kusoo soo nuuxnuuxsatay nimanka yuhuudda ah tanina qaybaheeda hore waxay aada ugu nuuxnuuxsanayaan kiristanka iyo dalaalka ay ku jiraan almaqduubi calayhim waadaalliin kuwii loo cadhooday iyo kuwii hallaabay baa labada suuradood ay kala iftiiminayaan waxaa suuraddu ay aada uga warramaysaa Eh, aynu arki doonaa dagaalkii la odhan jiray eh, uxud iyo dhibkii soo gaadhay dadka muslimiinta iyo sababihiisi iyo isbarbardhigu ilaahay ku samaynaya uxud iyo beder iyo meesha wax uga yimaadeen mar kale ahlu kitaabka lasoo soo celinaya eh, gebagabada waxay laha uu ka dhigayaa bilowga iyo dhammaadka labadaba ducada dadka mu'miniintaah ay ducaysanayaan ay ilaahay baryayaan subxaana iyo ammaanta ay ku leeyihiin bsm اllahi الرحman الرaحيم aliflaamiim allah aclamu bimuraadihi bidalik xarfaha macnaha ula jeeda ilahay isagaa garanaya <clears throat> allahu ilaahay laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane alxayu waa kii noloshiisu daa'im tahay alqayuum waa kii heeganahee shay walba habaynaya nazla calayka alkitaab qur'aankanuu kugu soo dejiyey ilaahay bilxaq xaq buu kugu soo dejiyey mushadiqan iyadoo oo qur'aanku waafaqsan yuu rumaynayo limaa bayna yadayhi kii ka horeeyey kutubtii ka horraysay waanzala tawraa ilaahay towraad buu soo dejiyey iyo walinjiil iyo kitaabkii injiil midna lagu soo dejiyey nebi muuse midna nebi ciise min qabl qur-aankan ka hor buu ilaahay soo dejiyey hudan linnaas hudan linnaas hanuun bay u ahaayeen dadka wa anzala alfurqaan kitaabkan furqaankaa buu ilaahay soo dejiyey ee nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ina aladiina kafaruu kuwii ka gaaloobay biaayaati illaah ilaahay aayadihiisa lahum cadaabun shadiid cadaab kulul bay leeyihin wallaahu casiizun ilaahay waa kii awood badan duntiqoom argoosna leh ee argoos uu saaxiib ahee cidda ka gacma taagatay isaga diida ilahay isagaa ka argoosanaya xuruuftaasi horeynuu soo marnayoo waxaynu ku soo tilmaannay qur-aanka qaybta mutashaabiha inuu yahay macnihiisa ilaahay uu garanayo uguna jira qur-aanka icjaas daraaddeed iyada la leeyahay bal ereyadaasoo luqadiinii ku yimi fasira haddii iyagu ay ilaahay ka murmeen ilaahnimadii shay kale ay u aamineen ilaahnimadii ay si kale u fasireen oo cawaja alla caddeeyey laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum laa ilaaha ilaa huwa ilaah kaloo la barbar dhigi karo malag iyo nebi iyo qori iyo xajar wax kaloo ilaahay la barbar dhigi karaa ma jiro laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum waa labada sife aan cid kalaba lahayn marka u horeeya labadaa sifada waa arrimuu kala dooday nabigu calayhi salaatu wasalaam alxay waljinu walinsu yamuutuun jiniyeysi waa dhimanayaan huwa alwalu walaakhiru waldaahiru waalbaaqin ilaahay subxaana sifooyinkiisa ka mid tahay taas <clears throat> alqayuum waa kii habeeyo oo aayatalkursina dee waynu ku soo marnay wax walba isagaa u qumaya macnaha habaynaya cid waliba waxay u baahanta cid walba wixii ku munaasiba meel walba wixii la gudban isagaa heeganoon hurda ku imanayn laa taahuduhu sinatun walaa nowm ilaahay waxa uu <clears throat> gaar u leeyahay oon cid kale la lahayn oo ilaahnimadiisa caddaynaya inuu ummadaha u keenay had walba manhaj haga manhaj haga manhajkaas la mid ahayn waxyaabaha dadka kale ay diyaarsadaan markaasaa wuxuu sheegay qur-aankan towraad injiil mid waliba faa'iidada u leeyay ka raacay iyo ka diiday xaaladoodu say kala noqonayso nazla calayka alkitaaba bilxaq wax ilaahay uu noogu mano sheeganayo wey musadiqan limaa bayna yaday waa saas macnaha lama kala saari karo qur-aankan iyo kuwii hore lama odhan karo qur-aankan waxba lagama sheegi karo iyadoo dadku rumaysayinkii hore marka waanzla tawraata walinjiila min qabl hudan linaas saas waa kutubtii hore wixii aan la xarifinaan la bedelin iyo kitaabku markuu asalkiisii hore ahaa ilaahay wuxuu ugu talagalay dadku inay ku hanuunaan towraad iyo injiil labadaba towraadna waxaa la siiyey nabi muuse injiilna waxaa la siiyey nabi ciise nabi maxamedna waxaa la siiyey alfurqaan marka maxay ku rumaynayaan towraad iyo injiil oo ay u diidayaan furqaankan waxa halkaa ilaahay uu tilmaamay ilaahnimadiisa <clears throat> ayaa caddaynaya oo laga daliishanayaa kutubtaas intay ilaahnimada ka murmayaan ay ka been sheegayaan ee been abuuradka iyo iftiraha ay samaynayaan bal kutubtooda ha u noqdeen alinjiil altawraat walinjiil ha u noqdeen marka kuwa aayadahan ilaahay beeniye cadaab kulul bay leeyihin ilaahay uu ka aargoosanaya dee kuwaasaaba ka mida nebi maxamed la murmaya calayhi salaatu wasalaam marka ilaahnimada markuu rabbi sugay kadib sifooyinka uu leeyahay bay ka mid tahay annahu anzala lilbashariyati walitandiimi xayaatiha kutuban wa manaahij waa ummad walba shircatan wa minhaajan ayuu siiyey waaya waa arrin si kolka loo eego tilmaamaysa nicmo ilaahay inay tahy arrin si kolka loo eego tilmaamaysa wey ilaahnimada halka laga daliishanayo si kolka loo eego waxa ay ibaatinaysaa sugaysaa ilaahay subxaana ah, nabiguna aleyhi salaatu wasalaam markuu iyaga la dooday wuxuu odhan jira bal kitaabkiinii keena horta ah, towraad keenoo ahriya ah, towraad baynu ka helayna ina allaha ilaahay laa yakhfaa calayhi shayu shay kagama libdhayo fi lardi dhulka walaa fi samaa samada waxba kagama qarsoomayaan huwa aladii yusawirukum waa ka idinku naqshadaynaya yusawirukum ka idinku astaynaya weeye fi larxaam riximka hooyada kayfa yashaa siduu doono laa ilaaha ilaa huwa ilaa xaq lagu caabudaa waa keligii huwa alcasiizu alxakiim kii awood iyo xikmad bala weeye huwa aladii waa ilaahay anzala calayka alkitaab qur-aankan qur'aankanuu ilaahay kugu soo dejiyey nebi maxamedow minhu aayaatun muxkamaat waxaa ka mid a aayado macnahooda la fahmayo hunna umulkitaab oo kitaabka asal u ah hooyo waa macnaheed waxa weye asal u ah wa ukharu mutashaabihaat aayado kale ayaa ka mid ahoo mutashaabih loo yaqaano macnahooda ilahay inuu garanayo fa ama aladiina dadka fii quluubihim zayq qalbigooda leexasha ay ku sugantay ee qalbigooda uu silan yahay fayatabicuuna waxay raacayaan oo isku mashquulinayaan maa tashaabaha minhu qur-aanka qaybtiisa mutashaabiha ah een looba fasirinba maxaa kalifay ibtiqaa'a alfitna fitnay doondoonayaan inay diintoodu dhaawacanto wabtiqaaa ta'wiili tafsiirka aayadahana way raadinayaan shay aan ilaahayna u fasirin nebiguna u fasirin bay faragelinayaan wamaa yaclamu mana garanaya ta'wiilahu qur'aankaa fasiraadiisa ila allah ilaahay mooye cid kalena ma garanayso shay aan ilaahay mooye cid kale garanaynin oo macnihiisa uu la gaar noqday oo nebigaba loo sheegin bay dabagelayaan waalraasikhuuna fi lcilm nimanka ku qabowsaday cilmiga ee cilmigu uu biyo dhigay yaquuluuna waxa ay leeyihiin aamanaa bihi annagu rumaynay mutashaabihan faragelin mayna ee rumaynay inuu kalaamkii ilaahay yahay kullun min almuxkami walmutashaabih bay ka dhigantay kullun ku kasta oo qur-aanka labadiisa qayboodihiba min cindi rabbina ilaah yaga xaggiisuu ka yimi labada qayboodba isagunbaa soo dejiyey wamaa ma waantoobayo ilaa ulul albaab dadka aqoonyahanka ee caqliga leh kuwaasubaa wuxuu ilaahay sheegay qaato <coughs> oo waantoobaya oo si wanaagsan u fahmaya wax loo sheegay rabbi waxa uu tilmaamayaa waxyaabaha daliilka u ah ilaahnimada ay ka murmeen kuwa gaaladah waa taa uu nebigu kula doodaya calayhi salaatu wasalaam ilaahay cilmigiisu shay walba uu koobay oo wax ka qarsoomayaa ma jiro muxuu ciise og yahay ilaa waa bashare in allaha laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa saasay wax kaga qarsoomaya dhul iyo cirtoona ma jiro marka taasi waa awoodda cilmiga eeg awoodda manhajka ayuu leeyahay awood awoodda cilmiga ama cilmigoo dhan baa isaga ku intihooda awoodda khalqiga iyo abuurkuu leeyahay iyo qorshaynta iyo habaynta marka cilmigiisaa ah mid dhammaystiran wa fawqa kulli dii cilmin caliim cilmigu cid waliba ha haysata isagu isugu biyo shubanaya marka saasaa rabbi uu tilmaamay in allaha laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa wax kaga qarsoomayaa ma jiro laakiin taa laguma hayo cidkacid kaloo lagu sheegay ilaah awoodda khalqiga ee weliba uu abuurayo xataa kuwa ilaahyaasha lagu sheegay ee ciise uu ka mid yahay awooddaana isaga ale abuurka huwa aladii yusawirakum fi larxaami kayfa yashaa riximku siduu doono ilaahay idinku abuura musawir taswiirku waxa weye shay walba naqshada ku haboon buu siinaya iyo tilmaanta iyo astaynta ugu haboon buu siinaya kayfa yashaa miduu caddeeyo miduu madoobeeyo miduu yareeyo miduu dhiciska ka dhigo miduu dhammaystiro rag dumar mataano keli kayfa yashaa waa awood ilaahay uu leeyahay oon cid kala qaban karin ilaahnimadana daliilu ah laa ilaaha ilaa huwa alcasiizu alxakiim saasuu isugu xigsiinayaa rabbi subxaana caalamkan had iyo jeer la yidhaahdo caalam alarxaam riximka hooyada waa caalam jiroo keenan oo kale ah qur-aankuna wuu soo daliishadaa oo sida caalamka aakhire iyo caalamkan adduunyada iyo uu qur-aanku usoo daliishaduu tusaale uga bixiyo baa caalamka arxaamtana tusaale uga bixiya aayaadka ku jiruu tilmaamaa iyo cajaa'ibta taasoo weliba markii cilmiga xadiidka ah ilaahay uu u furay cilmigan cusub bani aadamka iyo qalabkan ay wax ku eegayaan aad iyo aada la yaab u yeelatay oo dadka ku takhasusay cilmiga caafimaadka ay ka markhaati fureen cajaa'ib badan oo berigii hore aadba loo fahmi jirinoo qur-aanku tilmaamay subxaanah awooddii manhajka iyo kitaabka samaawigaah ee iyaduna caddaynaysa ilaahnimadiisa xaqa ah ee gaarka uu u leeyahay ayaa dib ugu soo noqday markii horena uu soo tilmaamay iminkana wuu soo celiyey marka qur aanka kariimka iyo dabeecaddiisa ayaa ilaahay uu noo sharxaya inayna in aanu inagu qalloocsamine laakiin si wanaagsan aynu u fahamno sida ilaahay u doonayo Eh, wixii la fahmayo wixii la rumaynayo intaba markaasaa isagoo inoo madno sheeganaya isagoo tilmaamaya awooddiisa huwa aladii anzala calayka alkitaab waa isagaa kugu soo dejiyay kitaabkan markhaati hadday qaar kala diidana cid kale loogama baahno kitaabkanuu ku siiyey alkitaab kitaabkan cajaa'ibka leh kuwii hore oo dhan isku fuuqsaday labadaa qaybood buu noqdo muxkam iyo mutashaabih macnayaal dhowra baa lagu fasiray muxkamka iyo mutashaabiha laakiin waxaynu odhanaynaa ka ugu sahlan ama aayaadka aayadda qaybteeda dambeba ay yaro fasirayso in la yidhaahdo muxkamkuna waa ka macnihiisa la garanayo ee la fasirayo mutashaabihuna waa ka la rumaynayo sida dee xarfaha bilowga aliflaamiim <clears throat> bilowga ku jira waa mutashaabihi ilaahay un xaggiisa loo celinayo quraafawaatixu suwar xarfaha googo-aan ee suuradaha bilowgooda waa kaa wey mutashaabih mutashaabihu mararka qaarkood si kaleu qur-aanku u dhigaa oo ka duwan sidan allahu nazla axsan alxadiid kitaaban mutashaabihan mahaani mutashaabihaasi macnaha wuu ka duwan yahay oo sifo kaleo qur-aanku uu leeyahy ilaahay wuxuu soo dejiyey qur-aankii u wanaagsanaa warkii u wanaagsanaa buu soo dejiyo ah kitaaban mutashaabihan kitaab isku eg eg weeye mahaaniye isku lalamaan kitaabaan kala dhicin wanaaggiisa oo isku wada lamaan oo hab cajiiba u socdu soo dejiyo ta'hiir iyo saamayn kula dadka quluubtooda marka labadaa qayboodba waa ka kooban yahay minhu aayaatun muxkamaat hunna umu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat labadaa qaybood buu leehay qur-aanku in sidaa loo fahmo weeye umulkitaab qaybihii aayadaha muxkamkahaa wuxuu ku fasiray rabbi inay yihiin umulkitaab ummadu had iyo jeer waa hooyo waa cid ay soo hoos gasho wixii ka farcamaa ah. marka aayadaha muxkamka ah kitaabka ayay u yihiin asal ile hooyaduba waa asaleh marka wixii iyagaa isfasiraya waa kii nebigu asxaabta ku lahaa maray uu arkay iyagoo qur-aanka ka doodaya wuxuu ku soo baxay iyagoo qur-aanka ka doodaya aayaddanaa sidan tiriyo mee tan kale sidanay tiriyo mee sidanay tiri markaasuu lahaa laa tadribuu alkitaaba bacdahu bibacd war qur-aanka isku dhufanine ina alkitaaba yusadiqu bacduhu bacdan kitaabku isu rumaynaya oo iswada shabahaya oo asal buu isu yahay usuulu tafsiir bay ka tahay inay culimmadu isla waafaqsan yihiin waxa ugu horeeya tafsiirka ugu horeeya la qaadanaya inuu yahy in la isku fasiro oo haddii aayaddani ay mujmal tahay aayadan kale ayaa fasiraysa haddii aayaddani mutlaq tahay aayaddanaa qaydhaysa haddii aayaddani caam tahay aayaddanaa khasisaysa eh, marka eh, umulkitaab aayadaha muxkamka ahi waxa weeye kuwo kitaabka asal u ahoo laisku marka la had iyo jeer la fasirayo iyaga la ictimaadayo la cuskanayo labadaa qaybood buu kitaabkani ka kooban yahay la qabsada ogaada marka eh, dadkiibaa ilaahay uu ka warramay kitaabka wehelkaa faama aladiina fii quluubihim sayqun fayatabicuuna maa tashaabaha minhu kuwa qalbigoodu uu leexday waxay raacraacayaan mutashaabiha iyadoo laga yaabo qaybtii muxkamka ahaaba inaanay wada fahmin kuna wada camal falin wada baraninna ayaa mutashaabiha ay daba cararayaan zayqu waa leexashada falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum waa leexashada weeye marka qalbigoodiibaa wuxuu ka leexday cani ariiqi lmustaqiimi waljaada wadadii toosnayda ilaahay uu soo maraya siduu rabbi ugu dhigayba ka leexdaa marka mutashaabihan maxaa daba dhigay ibtiqaa alfitnati wa ibtiqaaa ta'wiili way ku fitnoobayaan tafsiirkiisana way doonayaan oo asalkeedaba haddii shay aan lagu ogolayn dhexgalkiisa aad dhex gasho meel xidhan iyo seero ilaahay waad ku fitnoobaysaa fitnada diintuna waa ta u khatar badan weeye sidaa darteed ayaa ilahay uhi wamaa yaclamu taawiilahu ila allah nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ilaahay uu ku dejiyey waxa uu yihi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calayna jamcahu wa qur'aanah faإida qara'naahu faاtabic qur'aanah uma ina calayna bayaanah annagaa kuu caddayn doona markaad kolka hore qalbigaagaan ku sugaynaa waad xafidaysa taa waanu kuu damaanad qaadnay marka labaadna tafsiirkiisaanu ku baraynaa oo annagaa kuwa caddaynayna waxa looga jeedo marka haddii isagiiba aanu sheegin mar labaad ilahay wuxu uhi wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaas maa nuzila ilayhim dadka wixii lagu soo dejiyay si aad ugu fasirto ayaa laguu soo dejiyey haddaba haddii loo waayo xadiid saxeexoo fasira halkaasaa laga hadhaya waa la rumaynaya wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah tusaale kutubaha qaarkood baa waxaad ku arkaysaa qaaf iyo nuun iyobay iyo saad iyobay odhanaya waanu sharxaynaa dabeedna buur qaaf buur laydhaa baa jirta koow halkaasbay ku taagantahay dibi baa sidan ah bahal kalaa geesaha kusii haya sankaasay ka galaysaa kaneeco waa caalam dhan oo sheeko ahoo sheeko xariirah oo meel lagu tiirinaya aanay jirin dubaha qaarkood marka aad waraysato si duratu naasixiinka berigii xadiis la jiray ramadaanta laga akhriyi jiray maaragta aad dhegaysan jirtay qisooyin caynkaas iska khuraafaadun waxa xikmadday ugu jiraa mutashaabixu wuxuu xikmadda ugu jiraa yahay waxa weye in la rumeeyo sidaa raasikhiintu ay odhanayaan in lagu cibaadaysto sida qur-aanka kaleba lagu cibaadaysanayo inuu tusiyo fasaaxadda qur-aanka iyo mucjisnimadiisa inuu mucjis yahay wax lamid ah. fasira waa waa dhaabad dhaabad la hordhiga weeye kuwa mucaanidiinta ah canaadka badan oo la yidhi wakaasa fasira fasaxad baa sheegateen balaaqad baa sheegateen aftahanimo nebigaa abuurtay baa leedihin idinkuba fusaxaad tihiin oo bulaqaad tihiin oo gabayaabaad dee fasira way fasiri kari waayeen soomaha kalaamullaahi dheh lidaalik ayaa had iyo jeer erayadan markaad kitaabka soo kala bixiso suurad walo lagu bilaababa inta badan markiiba waxa soo bilaabmaya qur-aanka qaaf waalqur'aani almajiid aliflaamiim allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum nazla calayka alkitaab suurat lbaqarana saas oo kale markiiba qur-aankaa laga warramaya macnaha waxay tusinaysaa taasi mucjisnimada qur-aanka inay muujinayaan erayadan ah, tawiilkooda ilahay unbaa garanaya saas weeye saasaynu ina ku rumaynaynaa lana fasiri maayo waraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanaa bihi kullu min cindi rabbina raasikiin araasikh rusuuqa marka hore waxaa la yidhaahdaa shay meel caga dhigta oo dega waxaas shaygaasi shaygaa wuu ku raasukhay yaa macnaha wuu degay wuu cagadhigtay dhigtay ways uu dhex galay marka dadkani waxa weeye dad fahmay sirta qur-aanka shareecadda xigmadda loogu talagalay macnaha ereyada looga jeedo sida u fiicana loo fahmayo waa dadkaa weeye sidaa cabdlahi bn cabaas oo kale uu ugu duceeyay nabigu alayhi salaau wasalaam allahuma alimhu allahuma faqihu fi diini wacalimhu tawiil ilaahayow diintana fahamsii qur tafsiirkiisana bar naasikiintaasu ka mid yahay ereygoodu waa maxay rumaynay kullun min cindi rabbina saasay idhaahdeen annagu waanu wada rumaynay muxkan iyo mutashaabiha ilaahay baana keenay waaba intaa inta saasay u dhib yarta marka raasikiinta haddaba wuu sifada kale ilahay uu siiyey wuxuu yihi wamaa yadakaru ilaa ulul albaab wacdiga ilaahay waxa qaadanayuu u dhaadhacayaa dadka caqliga leh raasikiinta cilmiga ku raasukhay iyo aqoon-yahankaba halkanaa ilaahay uu ku sifeeyey inay yihiin dad had walba ilaahay ku xidhan ilaahay bay cilmiga u celiyaan ilaahay bay u tawaaducaan ilaahay bay baryayaanay goor walba muujisanayaan inay u baahan yihiin waa kuwan astaamahooda rabbanaa yaa rabbanaa bay leeyihin ilaahayagiow laa tusi quluubanaa ilaahw qalbigayga haduwinoo haleexinin bacda id hadaytanaa intii aadna hanuunisay kadib wahablanaa ilaahay waxaad naga siisaa noo hibaysaa min ladunka xaggaaga raxma ilaahw naxariis weyna sii innaka anta alwahaab adiga ayaa wax walba hibeeya rabbanaa yaa rabbana ilaah yagiyo bay leeyihin iyagoo ducaysanaya innaka adigu jaamicu nnaas dadkaad isku soo ururin doontaa ood soo tubi doontaa liyawmin fii yawmin maalin dhexdii baad isu keeni khalqiga laa rayba fii aanu shaki ku jirin fii wuquuci inuu dhacayo kii doonaaba ha shakiya kama shakisanin ina allaha ilaahay laa yuklifu lmiicaad ballanta kama baxeen sideedu wuu fuliyaa marka ducadoodu waa taasoo rabbanaa ereygaasaa soo noqnoqonaya wuxuu usoo noqnoqonaya ereygaas waxa uu tusinayaa khushuucdooda badan iyo tawaaducooda badan iyo baahidooda badan ay muujisanayaan addoomba addoonka uu ka sharaf badan yahay waxa weeye ka uu markaa ilaahay uga khushuuc badan yahay tawiilkaase iyou ka dheeraadeen waa dad isdhiibay waa dad asal haysta waa dad manhaj ku soconaya marka dee ta'wiil iyo tafsiir iyo la eego kolley faniga culuumul aan la yidhaahdo baad ka heli karaysaa qaybihiisa tawiilka ayaa maaragtay de mid saxiixa iyo mid u qaybsamaa faasida tawiil maaragtay saxiixa iyo tawiil qariiba iyo tawiil baciida ama tawiil faasida ah, marka la eego mararka qaarkood tawiilku saxiix wuu noqdaa mararka qaarkood baa naska waxaa ku kulmi kara tafsiir iyo tawiil mararka qaarkood labadoodu isku mid bay noqdaan sida halkan aayadda aynu marayno wamaa yaclamu tawiilahu waa tafsiir marka tafsiirkiiyo tawiilku marbay ku mid noqdaan marna way kala bayri karaan oo qaybta ishaarigu noqon karaa la yidhaahdo tawiil alishaari tusaaleaynu soo qaadan karnaa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu ayaa asxaabtu su-aal weydiinayay asxaab odayaalahaa oo cabdilaahi bnu cabaas oo inan yar ahaa hoosuu yaro eegay oo lahaa inan ka yarun baad wadataa cumar awe waa sidee waa kii imtixaan kaga qaaday suurada laydhaa suuratu nasr suuraddaa laydhaa idaa jaa ayuu fasira way fasireenoo tafsiirkii bay saareen cabdilaahi ow adiguna fasir buu sidaa odayaashu sheegeen way tahay buu laakiin wax ka dheeraada iga muuqda oo tafsiirkeeda ka dheeraada marka taawiilkeedii buu sheegay oo ah inay tusinayso geeridii nebigu inay soo dhawaatay la yidhi ummadaada astaamaad ka arki doonta nooca iyo noocaasa markaad astaamaha aragto waad kasii socotaa adduunyada fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba marka sibay u muujinaysaa ishaariya ama ta'wiilan baa looga fahmayaa in geeridii nabiga ay iclaaminayso aniguna sidaa aad sheegtay baan u fahamsanahay marka tafsiirkii iyo ta'wiilkiiba labadiiba ay maaragtay yeelatay tawiilka taxriifiga ah waxaa ka mid a maal nimanka shiicada la yidhaahdo oo eh, iska dhib badan ayaa waxa ay isku dayaan inay kutub gaara bay leeyihiin oo dee fiqigan islaamiga aan ahayne eh, maaragtay magacyo gooniya leh oo iyagu ay yidhaahdaan imaamiyada iyadaa qoray oo dee taxriifaad badan ay ku jiraan marka waxay fasirayaan in allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara waa ardadii ho reer banu israiil markuu ilahay la hadlay waynu soo marnay qisada wuxuu ilahay idin faraya inay gowracdaan baqara maa hiya albaqara baqarada maxaynu ku soo marnay dee qiso gaara bay ahayd oo qisadii suuradoo lagu magac daree ninkii dhintay ixsaan iyagu waxay leeyihin baqaradaas waa caaisha baqara xaggay isaga yimaadeen macnaha waa ta'wiil taxriifiya oo macnihii la bedelayo kuwan kale suufiyada iyo khuraafaadlayaasha ayaa markay fasirayaan aayadda suurat xijri akhirkeeda wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin ayaa waxay ku fasirayaan yaqiintaasi waxa weeyaan inuu qofku ilaahay barto oo ilaahay jeclaado oo uu meel gaaro derajo la ydhaah darajatulyaqiin la yidhaahdo oo markaa hiya rafcu lcibaada waa mar uu garaadagoys yahay qofku oo cibaadada laga dhaafayo soo madarag nooc idhaahda sufiyada intay labadaa ka xumbeeyaan oo ay jaad maaragtay fara badan cunaan yidhaahda waa nalaga dhaafay adeer waa naloo tukada annaga waa naloo soomaa waxa waxaa yidhaahdaa waa wacbud rabbaka xataa yaatiyaka yaqiin ayay fasireenay ta'wiil taxriifiya u fasireen dabeedna markaasaa waxay leeyihiin waa yaqiintu waxa weeye marka addoonku uu meel gaadhe laga kor yeelo cibaadada cibaadadaba laga dhaafo waana sidaa cagsigeed ba aayaddu tilmaamaysa ilaa geeridu ku imanaysa cibaado la dhaafaa ma jiree cibaadaysaday tilmaamaysa bal haddana labadaas waa isu cagsi macnihii looga jeeda aayadoo ahaa ilaahay caabud ilaa naftu ay kaa dhammaanayso ood miyir beelayso siduu nebiguba ahaa calayhi salaatu wasalaam macnahaasaa looga jeeda iyaguna waxay idhahdeen maya adoo nooloo xoog weyn baa lagaa dhaafayaa baa lagaa daynayaaba marka waxaynu uga jeednaa un tusaale inuu mid jiri kara tawiil saxiixa iyo inuu marka ka nasku diidaya waa kaa taxriifka saasay ku ducaysaa rabbanaa rabbanaa rabbanaa waxay leeyihin rabbanaa laa tusi quluubanaa bacda id hadaytanaa wahab lanaa min ladunka raxma qalbiga ilahay noo hanuuni qalbiga qalbigu waa meesha ugu cajiibsan weeye qalbigaasuu baryayay sidaa mu'miniintu u baryayaan buu nebi maxamed ducadiisuu badnay oo uu lahaa habbit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta gedgediyow ilaahaw qalbigayga ku sug diintaada haddii caaisha weydiisay ay tidhi ducadaa waad badisaayo waa sidee wuxuu nebigu ku yihi alquluub bayna isbicayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa quluubtu waxay u dhaxaysaa laba faroodoo faraa ilaahay ka midoo siduu doonuu gadiyaya kuu doonuu hallaynaya kuu doonana wuu hanuuninaya adoo isu haysta inaad hanaagsantae hagaagsantahi baad hallaabi karta qiyaamahay xusuusan yihin qalbiga noo daweeyo qiyaamahana ilaahwn hagaaji inaka jaamicu nnaasi liyowmin laa rayba fiihi ina allaha laa yukhlifu lmiicaad waaya dadkii wanaagsanaaye mowqifka fiican mutashaabiha iyo qur iska taagay waa kuwa alla waxau ihi ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay lan tugniya canhum waxba ka tari mayso amwaaluhum xoolahooda walaa awlaaduhum iyo ubadkoodu min allaahi shay-a ilaahay xaggiisa waxba ugama tarayaan oo kama difaacayaan wa ulaa'ika kuwaasi hum waquudu nnaar naarta ayay xaabawi ka da'bi aali fircawn da'buhum weeye dhaqankoodu iimaan laawayaasha hadda jooga dhaqankoodu waxa weeye ka da'bi aali fircawn dhaqankii reer fircawn fircoon siday u dhaqmi jireen ehelkiisii unbay u dhaqmaya waaladiina min qablihim iyo kuwii ka horreeyey faraacinadii iyo kuwii kasii horreeyey dhaqankoodu siduu ahaa ayuunbuu kuwan bilaa imaankaana dhaqankoodu yahay oo ah kadabuu biaayaatina aayadaha iyagiibay beeniyeen oo diinla-aan ku dhaceen fa akhadahum allahu bidunuubihim ilaahayna waxa uu ku qabtuu ku halaagay gafafkoodii wallaahu shadiidu alciqaab ilaahay ciqaabkiisu waa daran yahay waaya sidaasibaa rabbi subxaanah ayaa u warbixinaya addoommaha qolo liibaantay saa soo ammaanay iyo qolo sidan u eedeeyey markaad qur-aanka xaashiyiisa kala bixiso adigoo dhuganayao si wanaagsan u dhadhaminaya waxaad arkaysaa qiimayn inuu qur-aanku wado waxa u badan ee uu ka warramayaa waxa weeye dadka caalamka ku nool oo uu qiimaynayo iyo gebagabadoodii iyo masiirkooda oo markiiba uu ku lifaaqayo dadku waa sidaa iyo sidaa kuwaasi saasay u ammaana yihiin kuwan kale saasay u eedaysan halkay tegayaanna waa taa lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja si aan dadku ilaahay uga garhelin marnaba kama garhelayaan waxaa lagu halaagsamay waxaa lagu hanuuna abu hore usii sheegay soo aragnay wixii lagu hanuunaya barku wanaag dadka gaalooba ee cudurka dilaaga ah cudur dilaaya haddaad maqasho waa kufriga waayo waa waxaan laga soo waaqsanaynin oo marka uu qofka ku dhaco kansal iyo kuwa kale la tiriye iyo dee waa intuu digta kaa jaraya un marka haddii dee qofka ilaahay u naxariisto dee wun horu maro wuu liibaanay waxba kama qaaday laakiin cudurka dilaaga ahi waa kaan kaa hadhaynin ee naxariis damba ku soo noqonaysa iyo dembi dhaaf damba qofkuu helaya cadaab uu ka baxay waa cudur dilaayo wey bimacna alkalima kuwaa iyaga ah ilaahay waa haystaa kabtood ma yeela ilaahay wuu ku daba jiraa kuwaa iyaga ah lan tughniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay ilaahay xaggiisa waxba kama difaacayo dadkooda iyo dunyadooda amwaal wlwlaad ilaa dunyada marka dadku jooga ubadkaa kaa difaaciya adduunkaad isku laarushiya waad isku furfuriya waxaasaa la idhaahdaa haddaba kuwaa ilaahay waa ku jahaysan yahay ilaahay dadkooda iyo dunyadooda waxba kama tarayo hadday maanta qabaan waxa loo nool yahay iyo waxa ammaan lagu leeyahy iyo wax ummad lagaga horeeya inay yihiin dad fara badan iyo dunyo badan iyo xoog iyo xoolo sidaa la aaminsanya waa sidaase ilaahay maalintay la hor yimaadaan waxba kama tarayaan wa ulaaika hum waquudu nnaar yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaas walxijaara alwaquud walwuquud haddii wowda la fadxiyo waxa weeye shaygii loo isticmaalayay naarta haddii wowga la godana wuxuu noqon lahaa huritaankii iyo shiditaankii naartu ay shidmaysa lakiin iminka maadaamuu maftuuciye waxa weeye iyagaasaa waxay noqdeen xaabada dabka lagu shidaya halka ah. waxa meeshaa ka fashfashlaynaya ee gaasta la shidaya noqonaya naarta waa iyaga waquuduha annaasu waalxijaara arrintaasi tolo kuwa noocan laga warramaya ma kuwa tegay unbaa ma kuwayna dhaafoon soo noqonayninbaa maya nasku wuxuu kuwa hadda jooga ee iimaanlaawayaasha ahay inay yihiin kuwa qur mar ila qur waa qur-aan nool ma aha qur-aan dhacayo ee had walba in aladiina kafaruu waa kuwa joogunbuu la hadlaya tusaalahan aan kuu muujinaya faraacinadiibuu ku shabahay markaa qur-aanku kuwii hore tegay unbay kuwana la mid yihiin ka daabi fircawn daabigu waa dhaqanka dhaqanka iyo caadada iyo tilmaanta iyo wuxuu dadku la qabsadaa laydhaha marka da'buhum ka da'bi aali fircawna waladiina min qablihim kuwan imika dhaqankoodu waa faraacinadii iyo kuwii gaalada ahaa ee ka horreeyey see u dhaqmi jireen ilaahay baa wuxuu hi atawaasow kadalika ma ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun mar kasta oo rasuul yimaado waxay odhan jireen waa sixir leh ama waalan yahay atawaasow bihi bal hum qowmun daaquun talow miyay isu dardaarmeen oo ma isu sheegeen ba maya waa qolo xadgudbayoo xadgudubkaa kelmad midaysan ka yeedhsiinaya sida had iyo jeer dadka iimaanka lihiba mu'minun min ali fircawn kelmadii uu lahaa ayuu abubakarna lahaa abubakar sidiiq iyadoo nebi maxamed oo agtaagan iyo gaaladu soo weerareenoo xuurtay ku qabteenoo markaasuu ku dagaalamo u difaacay kiibuu ka fujiyey markaasaa wuxuu lahaa ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah waa ma kelmadaasaa ah ku haysataanoo ninkan ku dilaysa waa kelmadu uhi muminun min aali fircawn marka kuwan gaaladiina waa saasoo kale hadduu fircoon yidhi ina la shirdimatun qaliiluun wainahum lana la haa'iduun wainaa la jamiicun xaadiruun hadduu lahaa markuu ka dabaduulayuu weerarayay reer banu israa'iil fircoon waxa uu ku eedeeyo colaalkaa wuxuu ugu soo saaray waxau ahaa kuwaasi way farayaryihiin buui in la shirdimatun qaliiluun iyagoo farayar oo ixtiraaf iyo adduuntoona aan haysanin iyo xoog iyo xoolatoona wa inahum lanaa laqaa'iduun waana inaga cadhaysiiyeen buuli dad la raalligeliyaa baynu ahaynoo lagu dabafayla buu leeyay markaa in <laughs> in miceenna la noqdo oo aan didkeeda la noqonoo laynaga hor imanin baa qiyaasku ahaa buuli wa innaa la jamiicun xaadiruun aw xadiruun labada qira way jiraane innaguna waxaynu ahayn dowlad isku tumatay oo xooga ah, oo noocii laga xadhay xidhan lahaa ayaynu ahay dabeetana de waynaynu soo qabqabanaaybu war kale ma jiro dembi kaley galeen ma jire way tiro yaryihin innaguna waynu tiro badannahay dembi kaley galeen ma jire madaxa inoo ruxi waano waynoo nacamlayn waaye maraykankaa markuu ciraaq ku duulaya buui adduunyadoo dhamme ha isu tagta buui ninka madaxda bal ha isu wada tagaanoo imaa didana aw macana annagu dadka waxaanu arkaynaa buui wax nala socday wax naga horjeeda wax naga horjeeda iyo wax nala socda labadaasaanu arkaynaa war meeshaasaanu qabanaynaa oo dadkaa xoog iyo xoolahaba yar ee itaalka yar baanu ku joogsanaynaaye dadka kiina raacaana waa waafaqsanah ee eh, haa yidhaahda af buuxa ku yidhaahda kii laakiin aamusa wuxuunaanu qaadanaynaa inuu obasidka yagaya oo u naga soo horjeedo ma jiro wax dhexdhexaadi waxbaanu dhexdhexaadnahay cagsiga iyagun baanu aragnaa buuhadeer marka kadabi aali fircawna waladiina min qablih waa qadiyadda had iyo jeer nidaam aljaahiliya wa nidaam alkufri waxa weeye waa nidaam nidaam ulghaaba baa la ydhaha waa nidaamka kaynta nidaamka kaynta xadiiqat alxayawaan baad tegaysaa kabaradaad u sida u dhaqmaan ay isu cunaan imroodiga iyo libaaxiyo inta kale ay ugu atooreeyaan baad soo eegaysa dabeetana waxaad eegaysaa golayaasha adduunka iyo dowladaha waaweyn iyo kuwa yaryar sida loo wada dhaqmo nidaam ulkaaba ayay iskaga biyashubanaysaa markaan diin iyo iimaan jirin iyo ilaah laga cabsadaa kadabuu biaayaatina faakhadahum allahu bidunuubihim wallahu shadiid lciqaab waa eedii iyo aafadiiyo istaba yaala ilaahay wuu eedeeyo aayadihiibay beeniyeen bay galeen abaalkiina wuu daba dhigo wallahu shadiid lciqaab mid kastooo ilaahay godob ka galay ilaahay wuu ku maqan yahay waynu se dhaqdhaqaaqiina waa laynaga rumaynta tanina way iska yaraato dadkii wuu qoostay yaan la qoostan wey qul waxaad tidhaa nebi maxamedow liladiina kafaruu kuwii gaaloobee waxaad ku tidhaa satuglabuuna waa laydinka xoog badan wa tuxsharuuna waxaa laydin keeni doonaa ilaa jahannam naarta jahannamo la ydhaahdo ayaa ilaahay laydin horkeeni laydinku soo ururin wa bi'sa almihaad meel la goglado halkaasaa u xun qad kaana lakum aaya qad kaana lakum war waxa idiin sugnaaday dad yahow aayatun cashar iyo cibro iyo wax wax lagu qaataa idinku sugan fii fi'atayni laba qolo laba kooxood laba col iltaqataa kulmay laba qoloo dagaalamayoo kulmay dagaalkooda cashar baa idinku sugan dhagaysta buu lahay fi'atun qolo waa nabi maxamed iyo intuu horkacayo tuqaatilu fii sabiili illaah ilaahay jidhkiisay ku dagaalamaya iyo hirgelinta diinta ilaahay wa ukhraa qolada kalena kaafiratun waa tu gaalowday oo heega goosatay yarawnahum way arkayaan gaaladu mu'miniintaay arkayaan milayhim labanlaabkood bay u arkayaan waxa had wax eegaya gaalada oo mu'miniinta eegayaana waxay u arkayaan inay yihiin milayhim labanlaabkooda wa ra'ya alcayn xagga isha eegideeda weeye xaqiiqadu sidaa maahee ilaahay baa beekhaamiyey oo ballaariyey mu'miniinta wallaahu ayidu binasri ilaahay gargaarkiisa wuxuu ku xoojinayaa man yashaau ciduu doono inna fii dalik arrinta dhacdada maalintaa dhacday iyo eegmada noocaasa waxaa idinku sugan la cibratan cashar iyo wax wax lagu qaato liulil absaar dadka eegmada dheer indheergaradka dadka la ydhaahdo iyo aqoonyahanka iyo dadka indhaha quluubtu u fayoow yihiin kuwaa waxa ugu sugan cibra baa ilahay waxa halkan rabbi uu tilmaamaya dadka isaga diida ee shaydaanka garabsada shaydaanka garabsada kuwaasaa ilaahay ka warramay xaaladooda kolkaasaa waxaa rabbi uu leeyahy farriintan iga gaadhsii nebi maxamedow kolle way ku imanayaanoo way kula murmayaanoo way kula doodayaano farriintan iga gaadhsiiya waxaad tidhaahdaa haddaas weerar baa soo tihiin oo gaaloo muslim waa kusoo soo maqan tihiin diinlaawowna qofka diintala waad ku soo maqan tahaye satuglabuuna wa tuxsharuuna ilaa jahannama wa bi'sa almihaad intaa u sheeg fasayunfiquunaha uma takuunu calayhim xasratan uma yuglabuun adduun bay bixinayaan adduunkaas qoomamiyo murug buu ku noqon doonaa waana laga adkaan doonaa marka sidaa weeye satuglabuun dadka haysaysaana muslimiintaabaa idinka adkaan doona macnaa ciqaabtaa adduunyada waan idiin ballanqaaday tii aakhiro cadaabkaasiina uu dambeeyaa eraygaasu ka dhawaajinaya maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo ku kalsoon maalintii bedaroo markii uu ducaystu dagaalka bilaabayabaa waxau laha sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa wa amar marka nafsa shay sidaasuu ilaahay u sheegay ayuu ku qanacsanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka adduunku dee waa lagdan oo saasaa loo lagdamaya xaq iyo baadilkii labadooda hel ay u lagdamayaane laakiin cidhibta wanaagsan dadka xaqa ayuunbaa yeelan doonaa waayo ummadaha kufriga dee ummad waliba sida kuwa fircoon kol boqolaa laabanaysa uun dib u soo noqonayn kol boqolaa magacooda unsoo hadhaya oo meesha ka baxaya laakiin had walba dadka islaamka ahay rubamaa tamrub wa tashfa intay waa ummad intay bukooto haddana soo caafimaadaysa laakiin waa ummatun tamrudu walaa tamuut baa laydhaa waa ummad bukoota laakiin aan dhimanin ummadaha kaloo dhami way dhintaan oo waa kaa ilahay magacuun dee magacoodun ka warramaya marka legdankani wuu jirayaae eh, haddii ay bukoodeen ama laga gacan sarreeyey ama ay itaal darreeyeen dadka ilaahay xaqiisa ku diriraya iyo diinteeda dadka muslimiinta ahay iyagaa soo kici doona marka sa tuqlabuun waa laydinka adkaan ku dheh dadka gaaladaa ah tuxsharuna ilaa jahanam adduun seeg adduun iyo aakhira seeg baa idin yaalla ogaada dheh tusaalaa ilaahay uu bixiya arrintaas inaanay been ahayn ballanqaadkan ilaahay maaha been subxaana tusaalaa uu bixiyey haddii aad odhan layd malaa ah xooggaa iyo xoolaha ay ku faanayeen baa wax lagu hirgeliyaa tusaalaa ilaahay uu bixiyey qad kaana lakum aayatun fii fi'atayn iltaqata waa tusaale nooloo waaqiciyahoo dhacay oo taariikhdu ka markhaati furtoo gaal iyo islaamba u ogyahay cajaa'ibtiisa leh waar laba qolo aayad baa ku sugan aayad waa waxa lagu qaato waxa wax lagu qaato oo cibro ah oo darisa oo la qoro oo qiyaas iyo jaangoyn taariikhda looga dhigto ayaa aayad laydhaha fiatayn fiatun fiatayni iltaqataa way kulmeen waxa lagu kulmee waa dagaal wey saddex qolo saddex iyo toban qof oo hubka haystaan uu yaryahay wax gaadiidana laba faras iyo wax yaroo noocaasa wata ayaa nebigu horkacaya sagaal boqol iyo siyaado ama kun in ku dhowo gaalada ah saddex waa waa saddex jeer baa lagu dhufanaya saddex jeer bay kusoo laabmaya iyaguna halkan ayse soo taagaan iltaqata ah, labadaas qolo wey waxaa kala duwan mabaadidooda waxaa kala duwan hadafkay ku socdaan waxaa kala duwan cidday garabsanayaan marka sidana u kala baxeen fiatun tuqatilu fii sabiili wa ukhra kaafira qolo jihaad bay ku jirtaa fii sabiili ilahay bay u dagaalamaya qolana fii sabiili lkufri wa fii sabiili daaquut markii la ishor yimidba araggiibaa isbedelayba dadkii muslimiintaa kolkay eegeen gaaladii waxay arkeen inay yar yihiin kuwii gaaladu markay soo eegeen dadka muslimiinta ana waxay u arkeen inay ku soo labanlaabmayaan kun labanlaabkiisu waa maxay waa laba kun kolkay saa u eegeen saddexdii boqol wuxuuna u noqdeenuu laba kun kolkay mu'miniintu sidaa u eegeen gaaladiina wuxuuna la noqdeen inay iyaga ka yaryihiinba ila ilaahay baa doonaya inuu fooda isu geliyo fooddaa la isu gelinaya yarawnahum milayhim ra'y alcayn taana waxaa muujinaysa yarawnahum mu'miniintaa arkaya milayhim labanlaabkood eh, yarawnahum gaalada arkaya milayhim labanlaabkood bay u arkayaan macnaa muminiinta eegaan waxay u arkeen inay kusoo labanlaabayaan ay laba kun yihiin waa ra'yalcayni xagga isha aragtideeda wey oo ishii dadkii muminiintaa ayuunbaa ilaahay uu ka dhigay kuwa fidhiidhsan oo hadday mid ilan isha yar waa miskiinado adiyo jeer kolba wixii lagu qabto una awooddii ilaahay baa waxay keentay inay kuwaa u firdhis taana waxaa sii muujinaya wallahu yuayidu binasrihi man yashaa ilaahay baa nasrigiisa cidduu doono ku xoojiyo dee nooc nasriya bahay gargaar bahay in araggii sidaa ilahay uu ka dhigay ina fii dalika lacibratan liuli labsaar saasaa ilaahay uu ka saaray walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla idinkoo yar ayaa ilaahay maalintaa idiin hiiliyey liyaqdiya allahu amran kaana mafcuula arrin hore u go'aan ah ayaa ilahay uu doonaya inuu hirgeliyo waaya waxaa adaba rabbi uu ka warramayaa arrin kale oo in fara badan bani aadamka uu shaydaanku dadka kaga faa'iidaysto ayaa ilahay digniinu ka bixinayaa waa adduunyada iyo agabkeedan la haysto dad iyo duunyo iyo mood iyo nool waxaan aynu haysanno ayaa in fara badan dadku ilaahayna u seegaan aakhirana u seegaan laguna halaagsamaa tiibaa markaa ilaahay uu naga baraarujinaya oo shaydaanku marka uu qofka luminayo wuxuu soo u soo galaa ama shubuhaadka ama shahawaadka qofkii markaa aqoon iyo diin sheeganaya wuxuu usoo dhex galaa shubuhaadka waxbuu iskaga dhex daraayo waxaan xaq ahayn buu xaq uga dhigaa xaqana baatil buu uga dhigaa dadka had iyo jeer iska caamadiiyo juhaasha ana shahawaadku usoo dhexgalaa inuu u qurxiyo dadkooda iyo duunyadooda iyo dhaldhalaalkeeda inuu qurxiyo sidan marka qur-aanku uga warbixinayo adduunyada iyo muuqaalkeeda iyo dad iyo dunya iyo mood iyo nool waxaynu halkan hayno macnaheedu tuura maaha <clears throat> tuuroo ka carara maaha laakiin waxa weeye waxani waa nicmo ilaahay uu bixiyey waxani waa wax ilaahay uu ku abuuray dadku inuu jeclaado laakiin heerkooda yay dhaafi heerkooda yay dhaafi oo arrimihii ilaahay iyay faragelin oo eh, xaaraantii yaan loo gudbin oo xaqii ilaahay kuwan iyay deerifaynin oo meesha ay ka saarin taas wey uyina linaasi dadka waxaa loo qurxiyey xubu shahaawaat waxyaabahay naftu jecesha inay sii jeclaadaan waxay naftu jeceshahay oo ah min annisaa'i dumarkii waalbaniina wiilashii waalqanaatiiri xoolihii almuqandarati ee la sii badiyey oo min aldahabi waalfida dahabkiiyo lacagtii la raseeyey waalkhayli almusawama iyo fardihii la qurxiyey walancaam iyo nicmoolaydii waa xoolihii noolaa waalxarf iyo beerihii dalika intaasoo dhammi mataacu alxayaati اddunyaa noloshan adduunyada wixii lagu raaxaysanaya weeye wallaahu cindah ilaahay agtiisa waxaa ahaaday xusnu lma'aab meel wanaagsanoo loo laabto qul waxaad tidhaahdaa aunabbi'ukum dad ma idinka waramaa bikhayrin wax ka khayr badan min daalikum kiidna ah waxaanaa ifka ku haystaan wax ka sii cajab badan oo ka khayr badan ma idiin sheega ilaahay u nooga war waa kan liladiina taqow kuwii ilaahay ka cabsaday waxa ay ku leeyihiin cinda rabbihim ilaahooda agtiisa waxay ku leeyihiin jannaad beero tajrii min taxtihaa beeraha hoostooda waxa qulqulaya alanhaaru webiyaashiibaa qulqulaya khaalidiina fiihaa way ku waarayaan beeraha wa swaaj ooryana way leeyihiin mudaharatun la nadiifiyey wa ridwaanun min allah raali noqosho ilaahay xaggiisa ka yimid oo uu u sheegu ogaysiis ugu dhibayna way leeyihiin wallaahu basiirun bilcibaad ilaahay baa addoommaha ka arkaya ka halkaa la sheegay mutaysta iyo ka kale uyina linaas waa loo qurxiyey dadkii si waa la odhan karaa ilaahay baa u qurxiyayoo waa rabitaan iskaga abuuran qof waliba inuu tan jeclaado oo qofna ma naco dumarkiisa iyo caruurtiisa iyo moodkiisa iyo noolkiisa iyo beerihiisa cid waliba way jeceshahay laakiin jacaylka aad jeceshahay yuu ka horaynin jacaylka aad ilaahay iyo diintiisa jeceshay cumar buu nebigu la hadlaa waxau ihi iimaan yeelan mayse ilaa aad dadkaaga iyo dunyadaada iyo naftaadaba aniga iga jeclaato wallaahi run baan kuu sheegaya caruurtaydana adaan kaa jecelahay buui laakiin anigu naftayda dee anigu um, kaaba jeceli buui may gaahin weli may gaarin cumarow ee shakila-aantaana inaad naftaadana nabi maxamed ka jeceshay dee waa qasab buuhi haatan waa go-aankaa waan qaatay dee iminkaad haddaba imaa yeelatay marka macnaheedu lama laha iska halkaa ku tuur lama laha sida diinta kristanku ay qabto laakiin waxa weeyaan dadkii way la quruxsan yihiine heerkooda ha dhaafin inamaa amwaalukum wawlaadukum fitnatun wallahu cindahu ajrun cadiim fataquu llaha ma stadactum nasku saasuu leeyahy waar dadkii duunyadiinnu way idin fitnaynayaan ilaahay iyo akhiraya idinka fitnayni iyo addoonnimada waaya si kaleo kolka loo eego waa jacaylkii wanaagsanaa kaas waa jacaylkii dabiiciga ahaa waa maxaba caadiya waa maxaba shawqiya maxaba iska caadiya wey qofku maarata waxyaabaan jecel iskaga abuuran wey ku dhalanayo marka waa la jeclaado kuwaa kolle waa ku dhegantihinoo kulle waa ku fikiraysaane yay idin seejinin ilaahay iyo aakhiro iyo wixii laydinka doonaya addoonnimada laydinka rabay marka jacaylkoodu inuu maaragtay noocaa noqdo wey jacaylku haddaba haddii uu noqdo jacayl qofku intan markuu jeclaaday uu ilaahay u seego ilaahay weydaartay aakhiro ilaaway diintii ilaaway ku gaaloobay intan haduu noqdo zuyina wuxuu noqonayaa markaa shaytaan baa u qurxiyey waxaa lagu fasirayaa shaytaan baa markaa wuxuu u qurxiyey inay intaasoo dhan jacaylkii ay jeclaayeen ilaahay u seegaan marka ubadkaaga iyo adduunkaaga iyo ehelkaaga iyo tolkaaga yuu gelin halkii ilaahay iyo rasuulki iyo diintu ay kugu jireen oo marka reerkiina lacaaya laydhaa reer hebel waxaasaa sidaasa ku noqdaan gunguni dhashe weeye karaashofa la soo bix <laughs> ya haddii ilaahay iyo diintiisa iyo wax walba la caayana naagadaa dee isku isaguba diinta wuu leeyahay makeliga ayaa diinta leh maxaynu ku qabsanaa maxaa qofkan maxaa lagu haystaa diintaasi isba kuma jiro macneed waxay ka turjumaysaa inaad kana damqatay kana u damqan una digigax waa tusaale un xubu shahawaat ah shahwadda biyaha raggay dadku u yaqaanaana waa alad waxa wey shahawaad waa waxa naftu ay jecesha rabitaanada annisaa baa loo soo horsiiya dumarka dumarka nebiguba wuu tilmaamo wuxuu idhi waxaan jecelahay udgoonka iyo dumarka iyo ishayduna salaaday ku qabowsataa waxase halkan <clears throat> laga warramayaa marka si xun loo isticmaalay eedley waxaan kagamaan tegen buu ihi maa taraktu ummatii fii ummatii fitnatan adara min annisa cala arijaali min anisa w kama qaala calayhi salaatu wasalaam dhibaato dumarka kaga badan ummaddan kagamaan tegin bu dhibaatada ugu badane ummaddan soo waajahaysa iyo fitnada ugu badanee ama isku dilayaan ama diintoodii akhlaaqdooda xumaynaysa waa dumarka bay dhah macnaha waa dumarkiio si xun loo isticmaalay dee imikasay gaalada u isticmaaleen dumarkii waa badeecadu badeecad weeye saabuuntaa lagu xayeysiiyaa tvga videogaa lagu xayeysiiyaa sharkadaa lagu xayeysiiyaa kaarhkaa lagu xayeysiiyaa mid walba waa inay ku sawiranta waa inay naagi timaa qaawisay laabta la soo baxda hanqalka la soo kacdo markaasaa la yaro eegaya waxay ku alaabta si loo eego waa intan lasii maraa min annisaa marka labadaasaad u kala qaadaysa waalbaniin wiilasha hablihii meeshii waa laga saaray waayo in la jeclaada abahed hablahana laakiin dadka intooda faraha badanunbaa inanoo udahaya inan inan inan bay ku dh imise inan buu baa laga bilaabaa markuu waraysanaya wuxuu kule arruurta waa imisa imithaa inama ah somayna dhacno <laughs> markiiba way soo boodaysa dee ilaahayna wuu kula yaqaanaa wuxuu kuhi walbaniin walawlaadba lama odhana walbaniin baa layihi wiilal bay ka daba dhaceen waaya wlqanaatiir almuqandarati min aldahabi walfida alqanaatiir qindaarku waa maalka weyn wa min ahli lkitaabi man in ta'manhu biqindaarin yu'addihi ilayk qindaarkiiba haddana muqandara waa xoolo la sii ururiyo lasii rasheeyo dahab iyo lacag la raseeyey dolar iyo dahab aad u burburano la raseeyey eeg xoolihii iyo beerihiiba kaashkiibay dadku ka jeceliyiin oo haddii laydhaa iminka maqaalintana qaadan mise intan kaashka ah intanii dhibur intana xaaslo fududay sakaad ma beriiskaad qaadan mise lacag maya halayn lacageeya buu leeyahay marka wuu u fududaya way jecelyihin dadku kaala way ka daba dhaceen waalkhayl lmusawama fardihii la qurxiyey ee shaalka lahaa ee si fiican u gaashaana u kooraysnaa waa wax la fuulayo lagu xaragoodo dee waa gaadiidka quruxda badan ee boqolaalka kun ee maaragtay la siisto ee iminka gaadiidka ah hadduu faras ahaa iminkana gaadiid ku noqon karaa almusawama la naaxiyey min asom ee la calfiyo ee ishu qabanayso walancaam xoolihii geeli iyo arigii iyo lood imise meersi ayaa u dareera baa laydhaha reer hebel arxar beerihii beertu waanata ugu anfac badan laakiin way hawl badan tahayoo dadku intooda faraha badani wuu ka warwareegaa maaha in nafcigeedu liito nafcigeedu waa tuu badanyao aad buu nabiguu dhiiriye laakiin way hawl badanta oo qofka beeralay noqonaya waa qof usoo faytay hawl intaasoo dhan baa loo qurxiyay dalika mataacu lxayaati dunya wallahu cindahu xusnu lmaab saasuu ilahay isu barbaray wax alla waxaasoo la geeya rag faanayo waa alaab adduunyo ilaahay agtiisa waxa yaallaa cajab badan qul unabiukum bikhayrin min dalikum u sheeg waar ma idiin warramaa intaa wax ka khayr badan eeg wuu khayr badan yahay haddii laydhaa kan horeba khayr wuu leeyahay laakiin waa khayr adduunyo uun khayr adduunyana ma barbargeli kara khayr aakhiro ilaahay baa wuxuu ihi maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq waxa agtiinni wuu maranaya waxa ilaahay agtiisina waa baaqi ma maranayo liladiina itaqow cinda rabbihim jannaat kuwa taqwada leh jannooyinkanay leeyihin jannooyinka tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wa aswaajun mudahara dee kuwani miyay leeyihin hore waxay min annisaai un baa iska yidhi halkanna wa aswaajun mudahara waa dumar la nadiifiyeyo waxaa laga nadiifiyey wax alla wixii ka soo baxayey ee u baahnaa maydhin waxaa laga nadiifiyey dabeecad xumadii waxaa laga nadiifiyey hinaasihii waxalla wixii dig iyo dam iyo qaylo bixi jireen nin iyo naag dhex mari waa mudahara waxay nicmo halkaa ku haystaan oo dhan waxaa ka weyn waridwaanun min allaahi akbar sida aayaadka kale ahaan ridwaanun min allah raalli noqosho ilaahay xaggiisa ayaa uga weyn oo ay ka jecel yihiin wax may weydiisanaysaan ilaahayo waanu dharagnay meel bani aadamku uu dhuxusha tuuro iyo dhiisha faqriga uu dhigo halkaasaa jirta ilaahay baa weydiinaya wuxuu leeya maxaa u baahantii ilaahay wax aan u baahannahay ma jiro wax walba waadna siisa maya waxuni weydiista halkan ma laga helaya cisaa maya ilaahay waxuni weydiista kolkaasaa dabeedna ilaahay uu leeyahay markay waxba kala garan waayna isku daateen ayaa ilaahay uu leeyahay raali noqoshahaygaan idinku dejinaya weliga idin cadhoon maayo wallaahu basiirun bilcibaad dhinacna waxay ka tahay bishaaro dhinacna waxay ka tahay hanjabaad wuu arkayaa ilaahay ka taqwada le mutaystay arrinta wuu arkayaa ka aan ehelka u ahayneen shumaha gelinay nicmadaa